ma bad intaan cashirka gelin waxaan baraarujinaynaa xadiidkii laba boqol afartan iyo toddoba min xadiidu jaabir bn samura min ariiq shariik bn cabdillahi الnahaci waxaan soo sheegnay zuhayr ibn xarb inuu mutaabaceeyey laakiin waa zuhayr ibn mucaawiya ibn xarb waa ibn mucaawiya cadu dhikwa igu baraarujiyey jaza llah khayra qadiyadda ku saabsan su-aashii wadaadkaas waktiga maaga qabtay ninka imaamka dad kale idin sheegi doona insha allahu tacaala ku noqon maayo xadiidka labaatan iyo laba boqol afartan iyo aan kusoo maray ee min xadiidi jaabir bnu samura ahaa min ariiq shariif bn cabdillahi annakhaci alqaadi buu ka yimid waxaynu nidhi waa la mutaabaceeyey zuhayr abu khaythama oo zuhayr bn xarbina mutaabaceeyey zuhayrka ina xarbime waa ina mucaawiya zuhayr bn mucaawiya abu khaythama weeye intaa un wey nisbada zuhayr ma ina mucaawiya mise ina xarb Eh, axad ulikhwan ay ugu baraarujiyey marka khaladkaas lagu baraarugo eh, qaybta labaad eh, su-aashii ku saabsanayd wadaadku i weydiiyey imaam baa salaadii dhexda la wada soo galay imaamku hadduu soo xidhay oo uu salaada horaan soo xidhay ama uu ma'muumiintaba ku jiray kadibna uu xilkiisaa ula wareegay mu-adinku buu yaraha xumeeye mooyeen salaadii tiisi iyo tii ma'muumiintuba waa saxiix dhibna ma laha marindhaafkaas iyo uun baalmarooqsigaa uu ku sameeyey mu-adinkii ba hadhow laga xaajoon laga xaltami haddiise socodkuu socdayba un halkii intuu istaagay qiraaadii meeshuu kasii waday sajdo ay maraysay suuratu sajda ay maraysay salaaddina uusan soo xidhanin saladiisi isagu ma asixin waa baatilo rugnuuna ka tegay laakiin ma'muumiinta salaadooda waa saxiix wax kasoo gaadhaya lama arko ayagu salaadooda waa dhamaystiran tahay waxna ma gaadhin ama asagu salaada inuu soo celiyaa laga rabaa warku kooban waa intaa wey ya haduusan tee wey faatixa hataa hadduusan akriyin masbuuq baa la ilxaaqin kara taasi waa iska roon tahay salaaduna waa jahriya la odhan karaa marka say doonima ha noqotee hadduu xidhashadaa ka muhiim ah xidhashadaas ixraam haddii la helo wixii kale waa laga xaajoobi karaa oo madaahibta kale amaan gelin karaa oo wujuubkaaman axnaaf baaban sanka u gelin karaa laakiin takbiirat lixraam hadduu ka tegay oo uu salaada uusan xidhanin haddii muxuu umad ku tujinaya isago salaadba kuma jiro isagun baa qur-aanka daldalhaya mooye salaad weli muusan gelin waa uu nin iska kaa dultaa hortaagan weya nin salaad ku jira ma aha ninka asaga saa hadduu salaaddii ku dhammaystay ma'muumiintii salaadooda waxba ma gaadhin fain akhta'uu e, e, e, fa calayhim laa calaykum wey khata imaamku anagu xambaari mayno wax naga khuseyaan lama arko isagay u taallaa intaas baan kaga bixi lahaa maxamuud su-aashaadii baa u dambaysa cashirkaan bilaabaya marxaba taad wax u laaban waaqici anugu haddama ogeyn ma og tahay waa marka hore su-aal iska soo tuuray baan moodahayaba laakiin hadda waxay gu dhaheen nimanki meesha fadhiyay waa hawl dhacday oo masaajidka inoo xiga ka dhacday kor hadduu jiro oo salaad uu ku jiray hadde waa khayr khayr wey hadduu soo xidhay salaadii laakiin nin salaad soo xidhay ilaa dabaqa sooga soo dego intaa usoo socday si intaa usoo socday <laughs> taasi waa adag tahay taasi hawl adag wey xadaثna maxmud ibn غaylan abu aحmed almarwazi qala xadaثna sulayman bn xrb اlأزdi qala xadaثna shucb bn xajaaج can اأcmash can abi wail shaqiiq ibn slmة xadis baan ka booday xadaثna abu bakr ibn mحamed ibn naafic albasri abu bakr ibn naafic alcabdina waa la iska yeedaa waa sheikhu muslim wالtirmidi wالnasaa-i imaam fiqo xaafida weeye qala xadaثna cabdالsamd ibn cabdilwaariث can muslim ibn can ismaaciil ibn muslim alcabdi can abi mutawakil annaaji cali bnu daawuud baa loo yaqaanaa cali bnu daawuud oo mutawakilkaas cali bnu du-aadna niman baa akriya can caaishata qaalat qaama rasul lah sal ly slam biaayatin buu nabigu ku istaagay habeen ku tukaday min alqur'aani qur-aanka kamida ah, laylatan habeen dhan qaama biaayatin ay sallaa biaayatin bay ka dhigan tahay min alqur'aani qur-aan kamida ah, bilaylatan habeen dhan xadiidka abi dar bayna tacyiinka aayadda ku yimid oo aayaddu waxay ahayd in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu lxakiim aayaddaasuu habeen dhan nabiga kusoo jeeda oo qira'adii ka dhigay oo habeen dhan uu saacado uu ku celcelinhayay min xadiidi abi darin cinda axmed wاnasaa'i wabni maaja baynu ku maray aayadaasoo mucayana ah marka waxay laga faa'iidaystay in la celcelin karo aayad qur'aana limaslaxa adoo ku ta'asuray matalan ama ruux ku akrinaya matalan ama macnaheedu dhooxayo tadaburaya ama raba inuu xifdiyo hadday maslaxa jirto takraarkeedu waa wanaagsan waana banaan tahay bal min asunna wey fi salaa xadaana maxamuud ibnu haylaan abu axmed almarwasi qaala xadana sulaim bn xarb qala xadana shucb bn xajaaj can acmash can abi waئil shaqiiq bn slma can cabdillaahi bni mascuud qaal salaytu laylata maca rasuuli الlah rasuulkan habeen la tukaday salى اllahu عalيه ali wasalam falam yazal muusan ka zulin qaa'iman inuu taagan yahay xataa hamamtu ilaa aan hamiye oon doonay oon damciyey aan damaaciyey biamrin suu-in aw saw-in waa isku mid arin xun aan damciyey ama aan ku fikiray xataa hamamtu ilaa aan damcay bui biamri suu-in aw saw-in qiila lahu waxaa lagu yihi ibn mascuud wamaa hamamta bihi maxaad damacday ood ku fikirtay qaala wuxuu yihi hamamtu waxaan damcay an aqcuda inaan fadhiisto oo istaagii baan xamili waayey oo adca anabiya nabigan aan ka tago isagoo tukanaya waan damcay bu hawshaan waa hawl fool xugooyo munaasab maaha laakiin nabigu qiraaadii isagu u macaansanhayaa waxaa weye salaad hadduu galaba nabigu khadkanba waa ka bixi jiray arixna bihayaa bilan weey marka inuu nabigu aad salaad u dheerayn jiray salaadu leilka ayay xadiidkan iyo kii horeba tusahayaan xadaanaa sufyaan ibn wakiic qaala xadaanaa jariir ibnu xaazim can acmash naxwahu naxw xadiid saabiq xadii hadda ana soo marin kale noo wariyey xadaanaa isxaaq ibn muusa alansaari qaala xadaanaa mac bnu ciisa alqazaaz qaala xadaanaa malik bnu anas can abi nadr can abi salma abu nadr dhowr kor baynu soo maray wasmuhu maxaa tirahdeen almundhir bn malik dhowr ka hor baynu soo maray can abi sl cbdiraحmaan can caaishaةa radi allahu tacaala canha ana nebi sal ly slam kaana yusalii jaalisan nabigu fadhi buu ku tukan jiray fadhi ayuu ku tukan jiray fayaqra' wuxuu akriyi jiray wahwa jaalisun asagoo fadhiya waagii dambe nabigu cuslaaday waa yeelay xanuunsaday weeye faidaa baqiya markuu ka hadho min qiraa'ati salaadiisi iyo qiraa'adiisi qadru maa yakuunu halaatiin soddon aayad wax noqon kara aw qadru maa yakuunu arbaciin ama afartan aad wax noqon kara aayatan qaama waa istaagi jiray faqara'a waa akriyi jiray wahwa qaa'iman isagoo taagan marka waxay qur-aanka uga dhiman yahay ayuu istaagahayaa qiraa'ada dhiman buu istaag kusoo dhamaystirahaya uma rakaca marka kaana yajmac bayna almaysuur wixii suuragal ah istaaga badan baa nabigu dhabay istaaga badan marka qira'adiibuu fadhi ku wadahayaa markuu xoguu qur-aanku soo dhow yahay gabagabadiisiibuu istaagahayaa marka wuxuu isku dayahayey inuu galba nabigu jamciyo cajigiisi iyo wiii markaa usuuragalaya uma rakaca waa rukuucay waa rukuucay wasajada waa sujuuday uma sanaca wuxuu sameeyey fi rakcati الthaaniya racadi labaad mila dalika sidoo kaleu yeelay adilada loo daliishado qaacida almaysuuru laa yasquطu bilmacsuur bay uu kamid yahay xadiidku waxaa la awoodo kuma dhaco waxaan la awoodin sadaqadii zakaatulfitrigii ayaa intii lagaaga baahnaa mooyaan wax ka yar baad heshay laba kiiliya bar lagaa rabay hal kiiliya bar haysaa waad bixin intaadan haydna waa kaa dhacday waxaad haysana waad bixinaysa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur nabigu istaagii dheeraabuu xamili waaye laakiin wuxuu xamilaa qur-aankii badankii intuu fadhi kusoo dhammeeyo in wixii u dhimana istaagu ku dhamaystiro tiibuu la imanaya calaa qaacidati qowlihi tacaala fataquu llaha ma staطactum xadaثana axmed ibnu maniic abu jacfar albaqwi qaala xadaana hushim ibn bashiir alwasiti qaala xadaanaa khaalid alxadaa khaalid ibn can cabdillahi bn shaqiiq alcuqayli qaala sa'altu caaishata can salaati rasuuli illah caaishaan weydiiyey salaaddii nabi maxamed ee salaatuleilka ahayd can tatawuci baan weydiiyey marka wakaas waa bayaan ama waa badel qaalat faqaalat waxay tidhi kaana yusallii leylan tawiila habeen dheer buu tukan jiray qaa'iman istaag buu ku tukan jiray wa leylan tawiilan qaacidan habeen dheerna fadhi buu ku tukan jiray dhaqanka wala marna nabigu fadhi buu ku tukan jiray marna fadhi laakiin fa idaa qara'a xaalad saddexaad faidaa qara'a wahwa qaa'imun hadduu qur-aanka bilaabo isagoo taagan rakac waa sujuudayey waa rukuucaya cafwan wasajada waana sujuudi jiray wahwa qaa'imun isagoo taagan wa idaa qara'a hadduu qur-aanka ku akriyo wahwa jaalisun isagoo fadhiya uu qur-aanka akriyana rakaca wasajada wahwa jaalis saasuu hawshii ku samayn jiray oo marka rukuucda iyo iyo sujuudda waxay ku xidhan yihiin qur-aankii ka horeeyey ma istaag buu kusoo dhammaaday mise fadhi saasay marka iskugu munaasabadu iskugu toosaysay xadaثna isxaaq بn muسى الأnsarي شayk الجamاعaةi ilا aba daud minta bs ahaa shak اjamاعة ilا aba daud mise ilا الbخaariy shak اjamاعaةi ilا الbخaariي وaba daud mxuu ahaa isxaq بn muسى الأnsarي sheiku man ya baan ka warini soo ma ahayn saas w xabaas hawshaad sida waa barihan sax ma aha saamn musa kulligu kama wariyaa dib ha loo fiiriyo haddaan wax khaldayna ha lasoo soxo insha allah sheikh ljamacati ilaa aba daawud bukari ma habaan u malay ayb xadana man ciisa alqazaaz qaala xadaanaa eh, ninka sheikh ljamaca wuxuu ahaa isxaaq bn mansuur waad ku khaldaysa baa laga yaaba isxaq bn mansuur alkawsaj baa sheikh ljamaca ninkan isxaaq bn musa alansari isagu waa sheikh ljamacati ilaa aba daawud wlbukhaariya saasaan u malay qaala xadana manu ciisa alqazaaz qala xadana malik ibn anas an bn shaab الzuhri can الsa'ib ibn yaziid waa saxaabi sagiir ah can اlmuطalib ibn abi wadacata الsahmi saxaabi kale weeye can xafsata zawji الnabi sal ly slam qaalat kaana rasul lah sal lay slam yusallii fii subxatihi yusallii kii tukadu ahaa fii subxati sunadiisa subxada sunada loo jeedahay tanafulkiisa qaacidan fadhi buu ku tukan jiray wayaqra'u suurata <clears throat> suurad buu nabigu akhriyi jiray wayuratiluhaa waana tartiibin jiray oo si tartiiboo degan oo miisaaman buu akhriyi jiray xataa takuuna suuratu ilaahay suuraddu noqotaa la yidhi awala mid ka dheer min awala minhaa suurad ka dheerayba suuraddii gaabnayd yaa nabigu qaabku u tartiibinaya siduu u miisaamahayo iyo waxbaa noqon suurad dheer bay isu bedelaysa oo suuradaha qaarkood ee la ekaa ama ka dheeraha kaba dheer ayib tii dheeraydna hadduu nabigu akriyaha dee dhebel bay soo noqonaysa oo iyaduna carragaba bay soo noqon haduu nabigu tartiibiyo marka qur-aanka in tartiib lawadoon la boobin ayaa la doonahayaa la miikaamiyo ayib xadana xasan ibn moxamed azacfarani shaykhu aljamacati ilaa muslima qala xadaana alxajaaj ibn moxamed almisis alacwar can ibni jurayjin cabdilmalik qال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أbا سلم بن عبدالرحمن الزهري أخبره أن عائشhaةa أخبرته عائشha أبو سلم u warantay waxayna u sheegtay أن النبي صل ل سلم لم يمت nabigu inuusan dhimanin xatىa kaana ilaa uu noqday أكثaru صaلاatihi salaadiisi sunada ahayd badankeed baa loo jeeda salaadani waa la iطlaaqay laakiin taawuci baa loo jeedaa xataa kaana akaru salaatihi ay salaati taawuc weeye wahwa jaalisun asagoo fadhiya ilaa ay u badatay oo noqotay xadidka umusalamana caddeeyeyo ayib garanaysaana sugnaa baa macnaha ku yimid ila almaktuuba xataa kaanat akaru salaatihi xadidka waxaan rabaa cafwan xadiidkii zayd bnu haabit baana caddaynaya iyo kii umusalama in loo jeedo maktuub loo jeedo sunada basa loo jeedo ayib akaru salaati waxay noqotay wahwa jalis ila اmaktuba xadidka umu salama ku yimid ayib xadaثana axmed bn albagawi qala xadaثana ismaaعil bn ibrahim bn culayata qala xadaثana ayub bn abi tamimata sakhtiyani can naaficin can ibni cumara qaala sallaytu maca anabiy nabigaan la tukaday daahirka waxaad moodaa inay jamaaco tahay laakiin culum waxay leeyihiin sallaytu maca nabi ay shaaraktu fi salaa salaaduu tukaday baan ana la tukaday bimacnaa salaaduu tukan jiray oo kalean tukan jiray wey ee ma aha jamaacan kuwada tukanay ragcatayni baan la tukaday qabla duhri duhurka hortii baan ragcatayn la tukaday wa ragcatayni bacdaha laba ka dambaysaan duhurka la tukaday wa ragcatayni bacda almaqribi fii beytihi iyo ragcatayn maqribka ka dambeeya guriga nabi maxamed yuuna ku tukan jiray w gurigiisu ku tukan jiray waragcatayni bacda alcishaa'i fii beytihi salaadahaas ragcataynka kuwa kale masjidku ku tukan jiray wy ayib oon ku arki jiray Eh, ay ku fasireen wadaadaha qaarkood laakiin maqribka iyo cishaha gurigu la aadi jiray sawaabkuna waxaa weeye kulligood duhur iyo casr iyo maqrib wax kastoo nabigu uu tukanayo sunno ah inta badan gurigu ku tukan jiray maciyadana ma aha calaa aslihaa eh waa almushaaraka fi asli sala almushaaraka fi asli sala intuu nabigu tukaday in la eg baa aniguna tukan jiray wey waxaanan ka warqabay nabigu inuu tukan hayay saasuu ujeedaa ee ma aha ragcatayn duhur ka dambeeya iyo kuwa maqrib ka dambeeya iyo kuwa cisho ka dambeeya iyo kuwa mxuu ahay baa nabiga la tukaday jamaacatan looma jeedo ee waa maxay shaaraktuhu fii asli الsalaati fasallaytuhu kama kaana yusalii fii beytihi ayb macnahaasay culmadu tilmaamaya waana macno صaxiixo sawaaba weeye xadaana axmed bn manic albaqi abu jacfar qala xadaثana ismaaعiil bn ibrahim bn culayata qala xadaثana ayub ibn tamimata sakhtiyani can naafici can ibni cumara qala xadaثanii xafsaةu ana rasul la sl ly slam kana yusalii ragcatayn nabigu ragcatayn buu tukan jiray xiina waktigii buu tukan jiray yaطlucu اlfajru oogta ay dhalato salaadu ay dilaacdo wayunaadi una dhawaaqo almunaadi muadinku u dhawaaqo markuu muadinku aadaamo aadaankii fajrka la gaadho ee dambe yuu ujeedaaye ayuu nabigu ragcatayn fajri alkhafiifatayn tukan jiray qaala ayub wuxuu i uraahu waxaan u malayn qaala inuu yihi naafic ayub asaktiyani wuxuu odhanayaa uraahu waxaan u malayn qaala inuu yihi naafic muxuu xadidka ii tabinhayay khafiifatayni ay kaana yusalli ragcatayni khafiifatayni xiina yaطlucu اlfajru saas isku xihan yahay xadaثna qtaybaة bnu saciid qala xadana marwan ibn mucaawiyata alfazari hiqaة xaafid imaam ila anahu yudalis asmaءahe ashuyuuk baynu soo maray can jacfar ibn burqan waa nin imaam hiqa ila fi xadiiثi can اthawri can maymuun ibni mihraan can ibni cumara qaala xafidtu min rasuuli الlah mise xadiiث zuhri baa wuxuu ku gafi jiray xadiiث thawri abaan umalayn cafwan ninkaan jacfar ibn burqana waa waxiid fi tarjama jacfar ibn burqan kale kutub sita kuma jiro oo raawi kaloo magaca xambaarsan ee dhamayska tiran laakiin isagu waa iqo ilaa anahu yakhdau fi xadiiثi thawri can maymuun mihraan can ibni cumara qaala xafidtu min rasuuli ilah rasuulka ilah waxaan ka qabto oon ka weleeyey amaaniya ragcaatin sideed ragcadood ragcad oo sunno ah weeye ragcatayni qabla duhri laba duhurka ka horaysa iyo wa bacdaha iyo laba ka dambaysa iyo wa bacda almaqribi iyo laba ka dambaysa maqribka wa bacda alcishaa iyo laba cishaa gadaashiisa ah qaala ibnu cumar wuxuu yidhi waxadaatnii xabsatu waxadaatnii xabsa walaashii xabso shaqiiqadiisaba waxay ii sheegtay um ah biragcatay alghadaa salaadii aroorta ee fajarka ragcateynkoodana waa ii sheegtay anuu laakiin ma arag nabiga walam akun ma ahayn araahuma kuwa arka labada ragcadood ee fajarka ka horeeya cafwan min min anabi nabiga sal slam nabigu xilligaa gurigiisuu joogaa xilligana saacada waan ogaan kara ma ahayn laakiin xabsa ii sheegta nabigu inuu ragcatayn qabla alfajr uu tukan jiray iyaguna oo markaa toban bay noqonaya toban bay sidaa marka ku noqonaya haddii ragcataynkii ka horeeyey ka horeeyey eh, maqribka lagu daro labaiyo toban bay isku bedeli haddii ragcateen laga horeeyey laga dambeysay duhurkana labaiyo toban bay noqon ayib kolba saxaabi walba intuu asagoo arkay ama uu la kulmay ayuu soo tabinhayaa ayib xadaanaa abu salma yaxya bn khalf albahili wa shayku man shayku muslim abi daauud watirmidi wabni maaja weeya marka nasaa bukhaari baan waxba aan ka warinin saasaan filahaya qaala xadaanaa bshir min fadl abu ismaaciil albasri waa waxiidun bada tarjama bshir min fadl kale ku arki maysid kutuba sitan saan fiilahayo yaxya bnu khalafna waa halkan in hadda aynu hayno can khaalid axadaa khaalid bn muraan alxadaa can cabdillahi bni shaqiiq alcuqayli qaala sa'altu caaishata can salaati rasuuli illah caaisha waxaan weydiiyey salaadii nabiga ee sunada ahayd bay ujeeda yuu ujeeda cabdillahi bn shaqiiq cuqayli qaala waxay tihi ummuminiin markay u jawaabaysay ardayga taabiciga ah kaana yusallii qabla duhri ragcatayn duhurka hortii labuu tukan jiray wa bacdahaa bacda duhri ragcatayn labuna ka dambaysiin jiray wa bacda almaqribi ragcatayn labana maqribka dabadii tukan jiray racatayn wa bacda alcishaai ragcatayn wa qabla fajrina intayn wa qabla alfajri fajrka hortiina intayn laba ragcadood marka hadda waxay isku noqotay duhurka afar yeeshay oo laba iyo laba ka horey mid laba laba iyo laba maqribka laba yeeshay lix bay noqotay cisho oo laba yeeshay sideed fajarkii oo markaasi laba yeeshay toban bay sidaa ku noqdeen haddii ragcataynkii qabliyadaha maqribka lagu darana marka labayo toban bay isu bedelaysaa xadaثana maxamed muثanى abu musa albasri shaykh اljamaca qال xadaثna محamed بن جaعفر غndr qال xadaثna شhuعبة بن الحajاaج عن أbي اسحاaq السبيعي qاala samictu cاaصم بna ضمرة السلuلi الكوفي يquuل sألna عalيا cali baanu weydiy بن أbي طالب can صلاaةi رasuuلi الlahi صلى الlaه عليه وسلم min النهاar salaadii nabiga maalinku tukan jiray salaaddii maalinka tii habeenkii waa la gartay tii maalinnimo faqaala wuxuu yihi inakum idinku laa tuiiquuna ma awoodi kartaan daalika arrinkaas salaada nabigu maalinka tukan jiray sunnada ah ma awoodi kartaan faqulnaa waxaanu nidhi man aaaqa ruuxii awooda daalika salaatu nahaar min annabiyi oo mina anaga naga mida sallaa wuu tukan ninkaan awoodina cilmiahaan buu ogaan u iska fadhiisan noo sheeg weeye faqaala wuxuu yidhi kaana suban wuxuu idaa kaanat الshamsu qoraxdu markay ahaato gaadho min haahunaa xagga bari min haahunaa min jihati اlmashriq wey ka hay-atihaa qaabkeedoo kale ay noqoto min haahunaa min jihati اlmaqrib min jihati اlmaqrib cinda alcasri sallaa ragcatayn oo casarka agtiin la gaadho casar casarkii qoraxda halkaa ay joogto wuxuu yihi salaaddu qoraxdu markay barqinkii halkaa joogto ayuu nabigu salaad bilaabi jiray tiibuu ka hadlaaya ta ila casar baa la gaadhay oo qoraxdii baa sii dhacaysa oo galbeed usii dhacaysa marka galbeedku ku qiyaasanaya meeshay hadda galbeedka ka joogto markay bari ka joogto oo nis hore la joogo ayuu wuxuu tukan jiray saa isa sallaa wuxuu tukan jira ragcatayni buu tukan jiray oo salaatu duxaa ah ama ragcataynkii sadaqada ahaa ee xubnaha laga sadaqaysanhayey ah ayib ayuu barqinka tukan jiray ama ragcatay duxaa waxay doonay noqon kartaaye waa inay iman doontaa iyadoo mustaqila ah eh. wa idaa kaanat ishamsu qoraxda markay gaadho min haahuna xagga ee bari kahi-atiha meeshay hadda ka joogto buu i min jah min haahunaa dhanka galbeed oo marka loo jeedo cinda duhri baa qabla istiwa ah qabla istiwa baa hadda loo jeedaa idaa kaanat ishamsu min haahuna markay duhurkii ay qoraxdu saa u dhaqaaqo oo ay zawaalkii la gaadho marka hadde waay galbeed iyay aaday markii qorax halkaas kala joogto marka weli duhur lama gaadhin qoraxdina istiwa ma gaadhinoo lam tastawi fii wasط الsama ile bacd duhur qoraxdu waa weecatay geeskaaday ku aadan tahay gees kale markay taaganta weli duhur aan la gaadhin oo qabla istiwa ah buu nabigu tukan hayaa w wa laga hadlayo وإida kaanat الشhamsu min haahuna ay min jihaة الmashriq kayatiha min haahuna min jihaة الmgrib cinda ظuhri duhurka agtiisa qabla الاstiwaaءi baa loo jeeda qabla الاstiwاء sallaa wuxuu tukan jiray arbacan afar buu tukan jiray wayusalii wuxuu tukan jirayna qabla duhri duhurka marka la gaadhana arbacan afar buu tukan jiray wa bacdaha bacda duhrina ragcatayn buu tukan jiray wa qabla alcasri arbacan casarka hortina afar buu tukan jiray yafsul isagoo kala goynaya bayna kuli ragcatayn labadii ragcadood dhexdooda isagoo gelinaya weeye afarta casarka ah iyo afarta duhurkaba bitasliimi salaamid la salaamo cala almalaa'ikati almuqarabiin malaa'igtii la dhoweeyey ee ilaahay loo dhoweeyey iyo wanabiyiin iyo ambiyada uu salaamayo iyo waman tabicahum ambiye iyo malaa'ig ciddi raacday oo min almu'miniina waalmuslimiina ah yafsulu bayna kuli ragcatayni waxaa laisku hayaa bitasliima atixiyaadka oo laba ragcadoodba uu kala goynayay atixiyaad buu gelinhayay miya markuu laba tukadaba atixiyaad haddana wuu kici laba kale oo xidhiidh ah oo sida duhurka loo tukada hadi ile duhurka laba atixiyaad baa gala afar ragcadood oo duhur iyo casar lamida miya tasliimtana waa tasliimu taxiya oo assalaamu calayna wacalaa cibaad illaahi baa loo jeedaa ila salaantu waa waa ambiyadii iyo muminiintii iyo malaaig dhan baa la salaamhaya assalaamu calayka ayuha nabiy baa gelaysa sidaa culumaa qaba oo waxay leeyiin salaada duhurka ee afarta ka horeysa iyo afarta ka dambaysa iyo casarta casarka afarta ka horeysa o dhan waa la xidhiidhin waxaan loo tukan ka salaat alcasri baa loo tukan atixiyaad baana dhexda la gelinhaya salaantuna waa salaamtaasay leeyihin niman halkaasay mareen waana sida loo badan yahay nimanna waxay leeyihiin salaantan waa salaam alinsiraaf waa ka bixidi oo laba ragcadood buu tukan waa tixiyaadsan uu salaamo naqsanaba uu ka bixi haddana laba cusub buu xidhanaya ma aha cunumo kala maraya idan hawshaa ma kari kartaan bui idinku inaad saa qorka u ilaalisaan oo barqankii tukataan oo haddana markay soo dhawaato tukataan oo haddana hadhow afar ka horeysaan duhurkii oo haddana eh, laba ka dambeysaan oo afar cas ka hore hawshaa hawl awoodi kartaan ma aha bu haadihi salaatu nahaari min rasuulillah saasuu marka cali ujeedaa xadiidka asaga u wariy umsalma saa u warisa saxaaba badan baa la wariya keligii ma aha baabu salaati duxa salaadii barqinka uu baab yahay waa sunno ayadu muhimo oo nabigu uu aada u tukan jiray ilaa saxaabo un uu leeyahay mujarad dabr waa mutawaatiro ana oo afartan iyo ka badana waa wariyaan alaaiina min asaxaaba ilaa arbaciin baa lagu tiriya inay wariyaan ibn cumar iyo jamaaca ayagu inkiri jiray waay tay inkira inay diideen dheen waa bidcana waxay ahayd waagii dambe waxaa bilaabatay salaatu barqin laisku jamaacaystaba s adukaa geli saf baaba tukanaya barqinkii waa sidee salaatduxay tukanhayaan bidco wey middaani anagu waxaan ogeyn salaato barin gooni gooni loo tukado ama nabiga gurigiisa ku tukado ama masaajidka ku tukadee laakin jamaacada qaabkana leana salaadaha sunnaha qaybna waxaa loo jideeyaa jamaacata in lagu tukado qaybna furaada in loo tukado marka inkiraada laga soo guuriyo ibna cabaas ee ibna cumar iyo keyrkiis sidaas weeye waana sunno in la ilaaliyo loo baahan yayo nabiguna aada u ammaanay xadaثna maxmud ibn haylan marwasi qala xadana abu dawud aلطayaalisi qala xadaثna shucbaة bn الxajaaj can yaziid الrishk rishkigaas ma qaybiya nin wuxuu aha dhulka dhulalka qaybiya oo qaasim buu ahaa maqasaam liduri wlaraadi buu qaybin jiray marka waa luqat اlbasriyiin baa rishk ninka guryaha qaybiya ee uxilsana hawsha iyadaa dhulka inuu qaybiyo gooyo o asteeyo oo kala qaybiyo waa luqat lbasriyin rishki bay yidhahdaan wal waa rishkigu ma ahe waa kaiiru lixya ruuxa garhka weyn ayaa riska la yihahda marka wadaadkan yaziidna adabci yaziid abi yaziid adabci baa la yihahda ninka aad u garweyn buu ahaa garweyn buu lahaa ilaa waxaa la sheegaa in garkiisi weynaahin galala galay baalka eh, dabqalooca loo yaqaanay baa galay kaasuu maalmo iskaga jiray usan war ahayn maalin dambu iskaga soo baxay markuu meeshii ku rafaaday marka gar weynahin garolku galahay oo halkaa jooga oo intaa le-e buu lahaa ay markuu dhaqaaqo dabeesha ka hor timaadana labu noqon jiray qaybna halkaas mari dhabarkiisa ka bixi jirtay qaybna agga bay ka bixi jirtay marka inuu cumaad madow wato agga ka tortaa la moodi jiray markuu socdo ila waa garhki agga ukala sheeeeyey oo dhabarka ka dhacay wey marka nin noocaasu ahaa qaala wuxuu hi yaziid samictu mucaadata qaalat waxay tiri mucaada alcadawiya mucaada binti cabdillahi alcadawiya alcaabid zaahida qaalat waxay tiri gabadhaasi qultu licaaisha caaisha waxaan ku idhi akaana nabiy nabigu muxuu ahaa yusalii kii tuka adduxaa salaada barqin ma tukan jiray qaalat nacan bay tihi arbaca rakacaatin buu ku bilaabi jiray oo u badnayd wayaziidu waana kordhin jiray maa shaa allahu caza wajal intuu doonana ilaahay ilaahay uu doonana waa kordhin jiray lix sideed baa u badnaa intuu nabigu tukado ilaa labiyo toban wadadaha qaarkood gaadhsiiyaan marka aslu tashriici iyo nabigu inuu tukan jiray tanaaba ku cad xadana maxamed musan abu muusa albasri qaala xadana xakiim ibn mucaawiyata ziyaadi mastuur اlxaal qaala xadaثana ziyad ibn cubayd الlahi bn rabiic الziyadi maqbul layin xadiiثi maa lam yutaabic buu ujeeda can xumayd الطawiil can anas bn maliki ana nbi sal slm kaana yusali الضuxى sita rakacaatin nabigu salaada barqin buu tukan jiray lix ragcadood buuna tukan jiray xadiikan marka sanadku daciif weeye jahaalatu xakiim mucaawiya o mastuur xaal cadaaladiisi iyo ninka dambe o daciif ah ziyaad ibn cubaydillahi baa ku jira xadaanaa maxamed musan abu musa albasri labaa u yar ilaa sideed baa u badan bay cul u badan yihiin nimanna waa labaa u yar labiyo toban baana u badan bay leeyihin qaala xadaanaa maxamed bn jacfar qaala xadaanaa shucb bn xajaaj can camr mura can cabdiraman abi leyla alansaari qaala ma akhbaranii axadu axad iima sheegin buui axad iima sheegin anahu ra'a nabiya nabiga inuu arkay yusalii asagoo tukanay aduxa salaada barqin ilaa uma hani bint abi aalib umahani keligeed baa ii sheegtay faakita ayaa magaceeda la yidhaahdaa fa iyadu xadaat waxay sheegtay aniga iyo keyrkeyba u tabisay ana rasuul اlahi sal slam dakala inuu soo galay dakhala inuu galay beytaha gurigeedii uu galay yowma fatxi makata maalinka maka la furtay oo faktasala u maydhay fasabaxa uu haddana nabigu sunaystay fasalla bay lamid tahay amaaniya ragacaatin sideed ragcadood maa ra'aytu ma arag bay tiri umahani salla asagoo tukada salaatan salaad qatuu weligay weligeedba cafwan akhafa ka fudud minha min salaati ywmi fatxi maka weeye hayra laakiin annahu kaana wuxuu asuubanu yutimukii dhammaystira alrukuuca wasujuud salaaddaa sidee ragcadood maalinka fatxi maka uu tukaday salaad ka fudud oo uu suuban uu tukaday weligay ma arag bay tiri laakiin ha fududaatee nabigu arkaanta iyo waa dhammaystirahayay saasay ujeedaa idan umuhani waxay ka warrantay iyadu waxay aragtay ka warrantay abu cabdiraxmaan lila ansani wuxuu ka warramay wixii loo sheegay laakiin saxaabo kaleo ilaa soddon buu ku dhaweeyey ibnu jariir atabari bal xadiidku waa mutawaatir buu leeyahay waxay wariyeen in nabigu uu tukan jiray sal ly slam salaat duxa uu tukan jiray xaadana ibn abi cumar alcadani qaala xadaanaa wakiic bnu jaraax qaala xadaanaa kahmas bn xasan alkufi الtamiimi can cabdillahi bn eh, shaqiiq alcuqayli qaala qultu licaaishaa waxaan ku yihi akaana الnabiyu nabigu ma aha yusallii kii tukada adduxaa salaada barqi ma tukan jiray qaalad laa mayay tihi ma tukan jirin haddana waxaynu soo maray xadiidkeed inuu nabigu tukan jiray afar ragcadood uuna kordhin jiray intuu allah doono culamadu waxay lehin waxaa lagu jamciyaa nafyigu waa lilmudaawama akaana yusallii adduxaa mudaawamatan si joogta a miyuu ugu tukan jiray qaalad laa bay tiri ilaa an yajiya inuu ka yimaadaba mooyeen min makiibihi meeluu ku maqan inuu safar ka soo gala mooye ma ma joogtayn jirin laakiin marmar buu tukan jiray ayay markaasi lagu fasiraa oo mudaawamada iyo istiktaarka bay caaisho anfiday ee aslu salaa maysan anfiyin laakiin miduu daa'imi jiray waxaa weye hadduu safar ka soo galo weligii salaad ma daynin wey lam yakta inuu barqan tukado hadduu barqan soo galo iyadu ma seegi jirin laakiin maalmaha kale wuu seyrayn jiray weeye saasay ujeedda caaisha macnaha in lagu jamciya wanaagsan ba ina culamadu leeyihin <clears throat> xadaanaa ziyaad بن أyوب البغdاdي شhayk mن شhayk البخاarي وأbي dاud والتrmdي والنsائي النsائي yaa ka mqن mسلم iyo mسلم بن mاجه شhayk الجamاعة إلا بن mاجه ومسلما شhuعبة الصغير ninki loo yaqaana wey qال xdثna محمد بن ربيعة الكلاaبي عن فضyل بن مرزوق الأغر صدوq yhن عن cطية بن سعيid الcawفي waa ضعيif caطية الcawفي ضaciif wey mdls ah عن أbي سعيid الkخdري qاaل kaana النبي صل ل sلم nabig wuxuu ahaa يuصلي kii tukada الضحى salaada barqin buu tukan jiray xataa naquula ilaa aan isdhahno laa yadacuhaa ka tegi mahayo oo daynba mahay nabigu waa joogtayn doonaa buu wadi jiray wayadacuhaa farahu ka qaadi jiray mararka qaarkood xataa naquula ilaa aanu isnidhaahno laa yusaliha tukanba mahayo dib dambe u tukan mahayo axaadiitan dacfigu sanadkooda ku jiray kamid tahay axaadiista lagu fasiray nafyigii caaisha iyo isbaatkeedii lagu fasiray ayib waa cadam mudaawama nafyigu wuu tukan jirina waa aslu tashriic wa aslu wujuud xadaثana axmed bn manic albagaw can hushaym bn bashiir qaala xadaثana cubaydaة bn mucatib الdabiy ضaciif اkhtalطa baakhira can ibrahim النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي عن سهم بن منجاب الضبي عن قرثع الضبي صدوق عن أو عن قزعة قزعة بن يحيى البصري عن قرثع يعني سهم با وحكوشكيي عن قرثع الضبي عن أبي أيوب الأنصاري مياه مسواسدا كجرتو حديثك وعن قزعة بن يحيى البصري عن قرثع الضبي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an nab sal slam kaana waxaa yudminu kii joogtaya daa'ima arbaca rakacaatin cinda zawaali shamsi afar ragcadood nabigu ma dayn jiray duurka agtiisa markuu qoraxdu zuusho weliba faqultu waxaan ku idhi haddaan abi ayub ahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inaka adigu tudminu waxaad joogtaysaa oo daa'imtaa haadihi arbac rakacaatin afartan ragcadood cinda zawaali shams ee maxaa jira sabku weydiinhayaa qaabka wuu arkaa nabigu u tukan haya lakin wuxuu weydiinhayaa sababka iyo kayfiyada u arkaaye sababka weydinaya ban ujeeda faqaala wuxuu i ina abwaaba asamaai nabigu wuxuu ku jawaabay ina abwaaba asamaai samada albaabaheeda khayrka laga tabiyey iyo wanaaguna ka soo dego tuftaxu waa la furaa fi tilka saaca tuftaxu cinda zawaali shams qoraxda markay weecato oo duhur la gaadha la furaa falaa turtaju lama xidho falaa tuqlaqu bay lamcano tahay lama xidho oo albaabkaa lama xidho xataa tusalla duhru ilaa duhr la tukado ama xataa tusaliya uhra ilaa duhr aad tukata adugu fa uxibu waxaan jecla mar hadday sidaa tahay an yascada lii inuu ii koro oo lai tabiyo fii tilka saacati khayr xilliga asaga in khayr ii gudbo oo albaabka uu khayr ii maro oo camal saalixu iga yimid khayr walkaa ka gudbaan doonaya qultu waxaan idhi afii kullihina qiraaa afii kullihina ay fii kulli rakca afarta ragcadood mama qiraaa gelaysa qira'a hayr alfaatixa loo jeedaa waa in lala socdo qira'a ayr alfaatixa loo jeedaa suurado kale miyaan la akrin ama alfaatixa falaa tasqutu fii fardin walaa fii naflin waa isku mid xaaladaha khaaskee la sheegay ee laisku haysta mooye salaad walba oo farada iyo mid sunno ah fii kulli ragca waxaa la rabaa faatixa la rabaa qaala nabig wuxuu i nacamhaa qira'a la rabaa qultu waxaan idhi hal fiihinna tasliimun faasilun salaamo naqsi kala bixiyo ragcataynka labadii afarta ragcadoodba ma jira qaala laa waa xidhiidh waa xidhiidhaan waa wada socdaan sanadkuna dacfi baa ku jiro cubaydatu ibn اmucatib adabi baa daciifa ikhtarada biaakhiratin nimankaasoo dacfi ku jira nimanka kale waa roon yihin ayagu waa iska roon yihiin <clears throat> laakiin xadiidkii hore ee marka cali wuu la macno yahay isaguna aynu soo maray akhbaranii axmed manic albagawi qaala waxaa kaloo ishkaal la sheegaa malaaigtu xilligii camalka la gudbinayo la tabinayo malaaig baa qaado oo tabisa waxaana la ogyahay malaaigtu inay soo degto yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyl malaaikatu binahaar oy fajarka ahaayeen duhurkiina camal baa ii gudbahayba nabigu sal slam wa ishkaala ma jiro waxay wadaaduhu camalku inuu albaabkaa marhay un la sheegay malaaigtu raxma ama xafaadadii xilligaa iman jirtay xaggana isbedda inay imanaysa nabigu ma sheegin wuxuu sheegay camal saalixa in xilligaa uu albaabkaa kuu maro oo ilaahay loo gudbiyo inay munaasab tahay oy fiican tahay oo khayr badan tahay tay marka ishkaalla kuma jiro qasamna inay malagta casarka imanaysay ay tahay malagta marka camalka qaadaysa xadana abarani aحmed bn albagawi qaala xadana abu mucaawiyaة الdarir maxamed khazim qaala xadana ubaydة cubayd bn mucatib الضbi can ibrahim الnakci can sahm min jab hadda m aلضbi dabiyiin baa isku tegay can qazcata ibn yaحya الbasri can qartacin الضbi can abi ayub اlansaari can abi naxwahu sanadkaadoo kale weeye ciladii kii hore u qabay unbuuna qabaa xadaana محمد مثنى بن موسى البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي وضاح عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا نبي أفر بوتكن جري بعد أن تزول الشمس qoraxdu intay weecatay kadib qabla duhri duhurkan aan la gelin ka hor duurka intaan la gesa duur baa loo jeeda lakin duurka waa la gaadhay qurxan way wacatay wa qaala wuxuu nabigu yidhi inahaa tantada saacatun xilli wey tuftaxu la furo fiiha dhexdeeda abwaabu الsamaa'i baa la furaa fa uxibu waxaana jecla an yascada lii inuu ii koro aniga fiiha fi tilka saaca camalu saalixun camal wanaagsan uu ii koro xadiidkii hore marka xoojinaya asaguna xadiidkani marka waa in lagu dadaalo in la joogtaya adag mooyeen waa maalmo waa la yar samayn karaa laakiin joogtaynta lagu kala baxaaya xadana abu salamata yaxya ibn khalf albahili sheikhu man sheikh اjamacati lilbukhaariy wالنasai haddaynu soo maray waa waxiidu bhada tarjama xadaثna cmar ibn caliy الmqdmi can msc ibn kidam can abi isxaaq الsabici can caasim ibn dmrat الsaluli ibn dmrat الsaluli alkufi can cali bn abi طalib caasim ibn dmrat waa ninka saluliga ee cali daba taga inta badan anahu kaana wuxuu ahaa yusalii kii tukada cali wey anahu kaana yusali qabla ظhri arbacan buu tukan jiray cali mana dayn jirin wadakara wuxuuna sheegay ana rasuul la sal slm kaana yusaliiha inuu tukan jiray cinda الzawaal markay qoraxdu weecato nabigaa tukan jiro kaga dayanhayaa buu yihi wayamadu fiiha qiraadun dheerayn jiray wayuilu fiiha اqira'a wey madigani waa mad tadwiil qira'a wuu midi jiray bimacnaa qiraaduu dheerayn jiray ayb baabu salaati الtaطawuci fi اlbeyt qadaynaysaa baabu salaati الtaطawuci fi اlbeyt salaada taطawuca in lagu tukada beytka bal halkan xadiis aan ku dara hadda ya baabka soo ma gaari karo xadaثna cabaas ibn cabdilcaزiz اcambari shayku اljamacati ilى اbukhaariya jamaacadu sheekh ya bukhaari lakin fi taarikh buu kaga wariya ama tacliiqan cafwan buu kaga wariya <clears throat> tacliiqan qaala xadaثna cabdiرaحman bn mahdi abu saciid alcambari can mucaawiyaةa bni صالح bni xudayr can اlcalاء bni xaariث bn cabdilwaariث can xaraam ibni mucaawiyaةa can camihi cabdالlahi bni sacd qaala wuxuu yihi sa'ltu rasuul الlah rasuulka ilaahay baan weydiiyey can الsalaati fii beyti gurigayga inaan ku tukado iyo wsalaati fi lmasjidi wa can isalaati fi lmasjidi weye inaan salaada ku tukado masjidka aan ku tukado salaadaadaba in la kasriya wanaagsan wa can isalaati fi lmasjidi iyo waxaan weydiiyey salaada aan ku tukanayo guriga iyo salaada aan masjid ku tukanayo aan kala weydiiyey faqaala wuxu nabigu qad taraa waxaad ujeedaa xaqiiqahan waxaad aragtaa w maa aqraba beyti min almasjid gurigayga siduu ugu dhow yahay maa aqraba masdari ay qurba beyti min almasjid qad taraa waxaad ujeedaa maa aqraba beyti min almasjid ay qurba beyti min almasjid u dhawaanshaha gurigaygu masjid ku dhawaa ujeedaa iyadoo sidaa tahay falian usaliya fii beyti inaan gurigayga ku tukado ayaa axabu la jeceliya ilaya xaggayga min an usaliya fi lmasjidi inaan masjid ku tukado gurigaan ka jeclay waa salaadii sunadahaba laga hadlaya ilaa an takuuna salaata salaatan maktuubatan salaad la farad yeela inay tahayba mooyeene baabu maa jaءa fii sowmi rasuuli lahi bal jooga saladaha israaceen adaa bilahi towfiiq cashirkooda berri wuu jiraa shamaa'il maxamediya berri jira iyo beri dambe khamiistan gabagabayn khidmadan iska soo diyaariya kitaabkii nadmu nukhbahaana bacda ramadaan buu noqon doonaa alla bilahi tawfiiq